والصلاة والسلام على من أرسل بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال waxaynu ku dhex jirnay xadiidkii dheeraa iyo sharaxiisii waa xadiidkii jaabir bni cabdillaahi warinayay fii sifati xajati rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam ee tilmaamaya xajkii rasuulka iyo muuqaalkiisii quruxda badbaa waxa aynu soo maraynay xablan min alxibaal markuu soo maro had iyo jeer meel xabli ah macnaha xabligu buur ha ahaado laakiin haddana waa macnaha buur dhagaxa ma atullu latiifu min aramli adahr waa tuuraha waaweyne ciidda ah bataax ayaa xabliga inta badan loo isticmaalaa bataaxa ama niifka markay tuulanto tuulanto waa xabli lagu tilmaamaa xadiidka culimadu markii ay sharxayeen riwaayadan muslim qaarkood kitaabbaaday ka alifeenba xadiidkan sharxiisa mujallad gaara markaasay ka soo saareen boqol iyo dhowr iyo konton nooc oo axkaamta xajka ka mid ah asal iyo marjic weyn buu u yahay xadiidku axkaamta xajka haddii aynu intii aynu sheegnay mooyaane waxyaabaha qaarkood xadiidka dib ugu noqono mustafaadaadkiisa waxaa laga faa'iidayaa baytullaahi alxaraamka taxiyadiisu waa dawaaf masaajidada kale marka la salaamayo lasoo galo waa salaad laba ragcadood baa lagu tukadaa baytullaahi alxaraamka marka aada tagto waxaad isaga ku bilaabaysaa dawaaf taxiyatulmasjid kale oo aada sii gelaysaa ma jiro waxaynu ka faa'iidaysanoo kale dawaafku shuruudu leeyahay shuruudihiisa waxaa ka mid ah in laga bilaabo dhagax dhagaxa halka ku toosan bidaayatu tawaaf baa ku qoran soo jeedkiisa dhagaxa markaa qofku markuu ku dhaadhacu galo waa inuu ka bilaabaa dhagax hadduu weydaarto markaasi uma tirsana sidaa aynu ku arkayna xadiidka nebigaba calayhi salaatu wasalaam dhagaxa in la salaamaabaa wanaagsan markuu bilaabayo qofku iyo markastuu la siman yahayda dawaafku wuxuu noqdaa saddex qaybood dawaafu lquduum dawaafu lifaada wa dawaafu lwadaac dawaafka u horeeya lagu salaamayo beytka ama waa dawaafkii cumrada ama quduum buu noqonayaa markuu qofku xajkeliya xidhan yihi iyo acmaasha xajka marka uu qofku ku dhex jira dawaafkaa bartanka ugu jira dawaafu rukni baa laydhaha arkaantii xajku ka mid iyo dawaafulwadaac oo isaguna waajibaadka xajka ka mid a ah. waa kii sagootiga marka aada tegaysa ad ka ambabaxaysa bayt illaahi alxaraam falyakun aakhiru cahdihi bilbeyt qofka baxaya salaantiisa ugu dambaysa ha noqoto kacbada buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam saddexdaa dawaaf baa jira waxaynu ka faaidaysanay talbiyada uu qofku akhriyayay inuu goynayo markuu bilaabo dawaafka awaafka kolkuu bilaabo ayuu adkaartii kala wadaya waxaynu ka faa'iidaysanay sacyigu had iyo jeer dawaafunbuu daba dhacaa sacyiga iyo dawaafka lama kala kaxeeyo ee waa in la isku dhoweeyaa inkastoo muwaalaadkoodu ay culimmadu tilmaamaan waa mustaxaba inaanu waajib ahayn isku xidhiidhintu macnaha laakiin dawaaf sacyigu gooni ma noqdo ee had iyo jeer dawaafunbuu daba dhacaa waxaynu ka faa'idaysanay shayga la yidhaahdo saciga isaga waxba shardi uma ahaa inuu qofku daahir yahay liannahu sala allahu calayhi wasalam lam yamuru biahaarati fiih walaysa bisalaatin kama laa tushtaratu bihi satru lcawra cawrada in la asturo iyo qofku inuu daahir yahay saciga waxba shardi uma aha safo iyo marwo dhexdooda socodka la soconaya la ydhaha sacyi laakiin dawaafka labaduba shardi ba u yihi waxa kala saaray nebigaa wuxuu ihi dawaafku waa salaad oo kale laakiin hadal un baa dhexdiisa la fasaxay hadal inaad hadli karta unbaa jira dawaafka dhexdiisa ee salaada wax kale kagama duwana wixii salaada loo shardiyi jiray dawaafkana shardi bay ayuu yahay taana horeynu usoo sheegnay xisaabinta saciga la xisaabinayo in safo laga bilaabayo waxaa kaloo naska markaa adeegto ka muuqanaya sii socodka iyo soo socodku inuu yahay wax la kala tirinayo waa sida ay jumhuur culamaa qabaan qaala lwasiir itafaqa aama an yuxtasaba bihaabi sacy an yaxtasiba bidihaabi sacya wa birujuuci sacy sii socodka iyo soo socodkaba waa la kala tirinaya ee macnaha sii socodka iyo soo socodka hal mar iskuma aha addihaabu waliyaab waa la kala xisaabiyey waxaynu ka faa'iidaysanay maqaaladaa xadiidka ku jirta ee odhanaysa uma ataa carafata fawajada alqubata qad duribat lahu binamira teendhadii buu helay iyadoo namiro looga dhisay namira carafa kama mid aha way ka baxsan tahay caraf carafa waa dii curano iyo carafa udhaxaysa doox ballaadhan oo marka carafo laga soo baxo aada la kulmayso dulmaraa ayuunbuu kambalkiisa yahay marka waadi carafa waadi curana iyo namirahaasiba kama mid aha nebigu calayhi salaatu wasalaam kambalka carafuu degayo wuxuu galay zawaalka kadib ayuu carafo galo wuquufka sameeyey waktiga oo wuquufkuna waa xilligaa wey laakiin sidan imika dee dhulkii o dham uu wada buuxaa marka dowlad walba meel bay u cayineen dowladaha caalamulislaami ama caalamkaba ka soo xajaya qolo walba xeraa loo ooday meel mukhayam ahoo teendhooyin ay ka dhisan yihiin oo xamaamadooduna ugu yaallaan ayaa u xidhan dhulka inta kale soo hadhay waa laami banaanun baabuurtu maraysa waa meel laamiya ah iyo meel dadka u xidhanun marka haddii qofku aanu halkaa hore u gelin waaba laga yaaba kolka dambe inuu geli kari waayo marka haddii marka horeba halkaa lagu dejiyo iska galana dee bacda sawaalkunbuu quufkiisa bilaabayaae eh, dhibaata ma jirto ilaan duruuftii baa wax badan xadidaysa maalinkan isagaa carafa wuxuu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam maalinku ugu liito ee eh, ugu nuxuus iyo nacasnimo badan yahay midkii ibliis la odhan jiray weygii wuxuu arkay khalqiga ilaahay ee mu'miniintahay oo halkan isugu yimid oo halkaa duco daraaddeed la wada roobinayooo ilaahay u khushuucsan ilaahay naxariistiisina ay ku daldalmaysa buu arkaya dabeedna markaasu muraara dilaac ayuu halkaa la jiifaa dadku intay ducaysanayaan ducadaasina dee adaab badan bay leedahay runtii oo imika xilligeedii aynaan joogin ama mawduucu dhan ba weeye oo u baahan akhlaaqiyaadkiisa ay ka mid tahay qofku inuu yaqiinsado inuu ilaahay u aqbalayo istibtaana aanan ku samaynin macnaha aanu raagsanin waxaa halkaa ka muuqanaya xikmaddu nebigu u jiifsaday calayhi salaatu wasalaam musdalifa habeenkan ciidda ila aynu arkayna halkaasuu soo jiifsade waa nasasho maalintii o dhan buu taagnaa berrintii o dhan buu camal gelayaa marka waa in naftii la nasiyo oo xaqeeda la siiyo halkaa lasoo seexdo waxaynu ka faa'iidaysanay wujuubu naxri cala alaafaaqi alqaarin waalmutamatic in waxaan la gowracayo waa qofkii jihooyinka ka yimid ee qofkii reer maka maaha qofka jihooyinka ka yimid baa xaj iyo cumro soo wada xidhanaya ama mutamatic ahoo cumradii horreysiiyey qofkaasaa dhiigga lagu leeyahay laakiin qofka reer maka isaga lagu yeelan maayo sida aayadduba ay cadaynayso khilaafu lculamaa waxay isku khilaafeen sacyigu ma arkaanta xajku ka mid yahay mise waajibaadka cibaadooyinku inta badan eray bixintanay fuqahada u isticmaalaan iyo culimada badankooduba waxa weye cibaadadu inay leedahay rukni iyo sunni rukniguna waa shayga marka laga tago cibaadada u buraysa daraaddii sunnuhuna waa shayga ajrigii inuu yaraanayo laakiin ay iska ansaxayso marka xajka la joogo waxaa ka faliidhmaya oo ka baxaya mid waajib la ydhaa isaguna oo ashay ah u dhaxeeya rukniga iyo sunnaha arkaan waajibaad iyo sunnayaal arkaantu waa shaygu xajku u burayo ama ilaa lala yimaado aan wax kale lagu bedelayn masalan soo xidhashadii iyo carafo joogiddeedii oo kale hadduu qofku ka tago dee xajuma jiro haddaanu soobo xidhanba dee xaj ma jiro wax liida aanay jiro haddii carafa qofkii aanu teginba xaj ma jiro haddii uu ka tago arkaanta kuweedii kale masalan dawaafkii iyo kuwii lamid ahaa uu ka tago iyo xirashadii iyo waa lagu leeyahay way saaran tahay ilaa uu la yimaado marka sacyiga safa iyo marwo dhexdooda qofkii uu soconayo isaga qaarna waxay ku daraan waajibaadka qaarna arkaanta labadaa qowl baa jira oo kuwa arkaanta ku darayna dee waa laga maarmaan la yimaado kuwa waajibaadkana waa leey haduu qofkii ka tago sacyigii dhiig buu ku kabayo وعن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان نبي محمد وxauhaa إذا فرغ markuu ka baxo min تلبيته fii xajin aw cumratin xajka iyo cumrada kolkuu talbiyada dhammeeyo sa'ala allaha ilaahay wuxuu weydiisan jiray ridwaanahu raalli noqoshihiisa iyo waaljanna iyo jannada wastacaada biraxmati ilaahay naxariistiisa waxa uu ka magan geli jiray daraaddeed ama naxariista alla wuxuu ka magangeli jiray min annaar ilaahay uu naxariistaada siiyo naartaada iga magangeli rawaahu shaaficiyu biisnaadin daciif sanadku isagoo xadii eh, daciifa ah, sanadka xadiidku waxa uu sheegayaa talbiyada siduu nabigu wada calayhi salaatu wasalaam inuu waktigaa uu dawaafayo joojin jiray haddana marka dambe jamratulcaqaba maalinka ciidda uu tuuro ayuu bilaabayaa ciidda eh, takbiirtii takbiirtii ciidda marka wuxuu ku bedeli jiray inuu ilaahay janno weydiisto naarna ka magan galo ducada nebiguna saasay u badnayd calayhi salaatu wasalaam waa kii lahaa xawla hatayni nudandi jannadiiyo naarta hareerahoodunbay ka u badan tahay ducada iyadu ilaahaydaanu baanu kan weydiisanaynaa janna naartana ilaahaydaanu baanu ka magangelayna ducada iyadu labadaa un baabay ka agdhowdahay u badan waay marka riwaadan saasay tilmaanto waxa ilaahay la baryayaa wixii ugu qaalisanaa oo ah alfawzu biاljanna wاlnajaasa min annaar wacan jaabira radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam nebigu waxau ihi naxartu haahuna halkanaan ku gowracay anugu waa mino meel ka mida buu ku gowracay wa minan kulluhaa manxar mino dhammaanteedna waa meel lagu gowrici karo xoolaha hadiye fanxaruu fii rixaalikum waxaad ku gowracdaan meelahaad degantihiin rixaalikum halkaad degantihiin wey halkaad degantihiin un iskaga gowracda wa waqaftu haahunaa halkanaan istaagay carafa buurtan yar agteeda wa carafatu kulluhaa mawqif carafo dhammaanteedna waa meel la istaagi karo wa waqaftu haahunaa halkanaan anugu istaagay ama seexday oo musdalifo ah wa jamcun kulluhaa mawqif musdelifo dhammaanteedna waa meel lagu wuquufi karo ama mabiit lagu samayn karo oo la degi karo rawaahu muslim <clears throat> qaacido caan uu bixinaya rasuulku sala allahu calayhi wasalam mafaahiimta ummaddana uu saxaya mar hadduu shaaricii yahay ilaahay u xil saaray inuu ummadda sharciga u dejiyo wuxuu og yahay dad badan inay ku dhegi doonaan halkuu isagu maray iyo siduu waxu sameeyey macnaa meelihii uun amaakinta marka amaakinta qaarkood in badiil ay aqbali karto amaba halkuu istaagay unaanay ahayn ay ballaadhan tahay ayuu u saxaya ilaa wuxuu ogyahay asxaabtii oo raad guraya oo ummaddii sii gaarsiin doono sharciga intanoo qur-aan loo dejinayna ilaa an yarisa allaahu alarda waman calayha inta adduunyadu jirto o dhan dadka muslimiinta usoo xaji doonaa markaasuu dabeedna saxayaa nebigu wixii sixid u baahan iyo toosin marka mina waxaan leeyahay carafa iyo musdalifa iyo mina intaba meel buu nebigu ka joogsaday sida carafa wuquufka meel buu ku sameeyey musdalifa meel buu ka soo seexday mina meel buu ka deganaa xoolahana halkaasuu ku qalay dabeedna dadkiibuu la hadlaya wuxuu leeyay wardadiiyo halkaygaasuna ku dhegin ilaa idin wada qaadi mayse ummaddaa faraha badani way soo kordhaysaa kolba way soo biiraysaaye waardadiihow anigu halkaasaan istaagay laakiin o dhan waa la wada istaagi karaa musdelifo o dhan waa la wada seexan karaa mino oo dhan waxbaa lagu gowrici karaa sidaa ula socda wasadaqa rasuuluna alkariimu sala allahu calayhi wasalam taasuu iminka ka digaya dadku isku laynayaan ay ku dhimanayaan buurtaa yar carafa halkaa ay dadka naftu kaga baxayso halkaasu uga sii degaya sidaa uu ugu sheegay iyo waxa waxaa uuga digayay baraarujintaas inay qiimaheeda lahayd waaqica iminkaa ka markhaati furay marka eryada musdelifo bartankeeda haddii aan anagu wuquuf ku sameeyey dee musdelifo intaa xuduuddeeda oo dhan una eg meeshaa doonto kadib koonaha usheeiyo koonaha usokeeya marka wacarafatu kulaha mowqif wawaqaftu huna wuquuf iyo mabiid mabiidkii musdelifo loo hoyanayay buu wuquuf ku sheegay de waa in la joogsiiyo joogsi dheeraaday un mabiidkuna wa jamcun kulaha mowqif jamc ayaa lagu tilmaamay magacaasaa loo bixiyey musdalifa musdalifa mu odhana jamci bu waxaa loogu sheegayaa salaadahana habeenkii baa lagu jamciyaa jamci waxaa kaloo lagu magacaabay dadkaa ku urura habeenka dadkii oo dhan baa isugu soo biyo shubmayo halkaa kusoo ururaya marka macnaha oo xataa kuwii aan carafo gaari jirin ee qurayshta ahaa ee xumsiga sheegan jiray iyaga laftigooda halkaa way joogi jireen oo kamay gaabsan jirin marka xuduudun baa la eeganayaa nasiib wanaag la iska dhaxlay oo mar walba calaamadeedii iska leh istixbaabu naxri lhadi aw dabxi fi mina in xoolo la gowraco aada iyo aada bay haboon qofka haddii wax ku waajibeenna dee wixii ku waajibeen inuu ku gaabsado wuu heli karaa waxaa si haboon qofku haddii uu helayo oo ilaahay u waasiciyo inuu kordhistaa wanaagsan inuu kordhiyo oo rasuulkuba sala allahu calayhi wasalam isagoon dee adduunyada haysanin waad garan karaysaa xoolihii faraha badnaaye uu qalay sanadii xudaybiya iyo sanadii xajatulwadaac labadaba boqol geela buu qalay xajatulwadaac wixii qofka taajira ee markaa wax iska haysta ama lacag leh inuu kii waajibka ahaa iyo intaasoo kale ku daro way haboonta hadiguna mid waajiba iyo mid sunna labadaba uu leeyahay xoolaha halkaa lagu qalaa waa hadi xoolaha halka lagu qalana udxiya laydhaa waa udxiyadiiyo magacaa la baxa saa darteed kii waajibka ahaa damu tamatuc iyo damu lqiraan iyo kii fidyada ahaa intaasoo dhami de haddii ay waajibeen wax sunnoo dheeraadana wuu ku tari karaa qofka mino meel kastaa lagu gowrici karaa waa waktigii dhulku iska faadiga ahaa ee waasica ahaa mini waasic ahayd laakiin imika dee minaba waa layskala baxay markay dadkii qaadi weydo inta soo hadhay waa in gaari marown intaa laamiyadaah sidaa darteed majzara alqadiima waalxadiida ayaa loo sameeyey meelo sariibada ah sariibadii hore iyo tu dambe oo kasii casrisan marka maslakuna halkaasuu ka samaysay xoolaha lagu gowracayo mashiinadii iyo jasaariintii iyo nadaafadii iyo halkaasay yihiin marka mino dhammaanteed dee minana kama baxsano waa xuduudii mina marka qofku xadiidku rixaali raxligiina ku gowraca maqsuudka ka raac mino dhammaanteed waa wada manxar baa lagu uri marka taasaa fasiraysa raxliga marka inaad xaafadaada berigii xaafadda qolo waliba halkay degan ay ku gowraci jireen xamaamkiiyo suuliguna qolo walba halkaa u ahaa meeshu way uru jirtay xujaastii dhowr iyo toddobaatankii iyo dhowr iyo lixdankii wixii siddeetankii ka horreeyey de aad bay uga cabanayaan rafaadka jiray laakiin iminka magaalo nadiifa baa laga dhiga dowladii hoose ilaa jidde ilaa maka ayaa isugu wada imanayo xashiishka saddex jeer baa maalintii la qaadaya xamaamadiina biyi baa duulaya sariibadiina waa meel gaara ah. marka nidaamkaa in la ilaaliyo maslaxadda xujaajta ku jirta iyo sharcigii oo labadiiba iswaafaqayaan wacan caaishata radia allahu canha ana anabiya sala allahu alayhi wasalam lama jaa ilaa maka kolkii uu maka yimid dakhalahaa wuxuu ka soo galay nin aclaahaa xaggeeda kore waa xagga xajuun weeye kadaana waa la odhan jiray berigii hore wa kharaja min asfaliha xaggeeda hoosena wuu ka baxay oo kudaa ayaa maaragtay la odhan jiray imikana riicu rasaan baa la laydha muttafaqun calayh marka reer madiina ayaa halkaasna ka soo gelaya halkaana ka baxaya haddii ay u saamixeedo duruuftii oo dhan kale ay kasoo galaanna mushkiladii ma jirto acmaasha xajka qiimaynteeda macnaha asxaabta qaarba sibay u fahmeen waxyaabaha qaarkood oo camalada aan ka mid ahayn ayay qaarkood ku dareen qaarna waxay leeyihin ma halkaasi camalka kama mid aha waa waa ikhtilaafun fii fahmi nas naska sida loo fahmayo isku khilaaf marka kadaa iyo kudaa ayuu midna kasoo galay midna ka baxay muuqaalkaasay bixisay caaisha radia allahu canha اkتلفa في المعنى الذي لأجله khالف النبي بين طريقين فقيل ليتبرك به كل من في طريق وقيل لمناسبة العلو عند الدخول وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يقدم مكة ابن عمر maka kama soo geli jirin ilaa ma geli jirin ilaa baata wuxuu seexan jiray bidiطuwan meesha biituwan la idhaahdo xataa yusbixa jeero waaguu baryo wayaktasila uu maydho wayadkuru daalika can inabiyi sala allahu calayhi wasalam wayadkuru wuu sheegi jiray dalika arrintaa wuxuu ka warin jiray can inabiyi sala allahu calayhi wasalam muttafaqun calayh nabigaa sidan sameeyeyoo aniguna aan kaga dayanayaa buu odhan jiray waa meeshan iminka aadaanu zaahir laydhaha ama xaggaa masjidu caaisha waqooyiga aduu kambalka maka kambalka maka markuu marayo oo dee makina wax yarba ay u jirto dhowr iyo toban kilomitr muu geli jirin halkaasu seexan jiray ku maydhan jiray dabeetana ugeli maka saasuu ku geli jiray marka wuxuu odhan jiray nabigaa sidaa sameeyey anna waan samaynaya marka halkaa xadiidkaa hore aynu soo marnay iyo kan caaisha kaa ay warisay iyo kan ibnu cumar uu wariyey asxaabta qaarkood waxay leeyiin camalkay ka mid tahy markaa waa sunayaasha qofku halkaana ha ka soo galo halkaana ha seexdo siduu nebiguba u sameeyey calayhi salaatu wasalaam saas oo kale asxaab badanna waxay leeyihiin halkanoo laga gala iyo halkanoo la seexda camalka ka mid maahee waa xilli u waafaqay un rasuulka sala allahu calayhi wasalam waa markaynu ka warramaynay ikhtilaafu alculamaa fi lmasaa'il alfiqiya baynu kusoo xusnay waa sababo la xidhiidha fahamka naska shaygani camalku ka mid yahy iyo mee waa shay caadi un ahaa labada qowlba way yidhaahdeen kolley laakiin waajibi iyo rukni toona laguma sheegin marka ibnu cumar waxa uu ahaa radia allahu canhuma ninka ama ragga ugu tadbiiq badan ee ugu dadaal badan sunnaha rasuulka sala allahu calayhi wasalam markaa uu soo socdo jidhka dheere afartan boqol iyo siyaadada ah ee makiya madiine udhexeeya aad buu ugu dadaali jiray halkuu nebigu seexday iyo halkuu ku tukaday iyo halkuu ku dikriyey iyo inuu intii oo dhan sameeyo ilaa halkuu u kaadi tegey ayuu maaragtay mari jiray waxaa nin sunnaha aada u lafaguray buu ahaa lagu yaqaanay saa darteed baa ibnu cumar hadduu wax idha ama wax sameeyo la odhan jiray ibnu cumar ku adkaantu sunnaha ku adkaa armuu arrinkaa nebiga ka arkay waxa iyadu sunaaha hore aynu usoo marnay gelidda maka la gelaya in loo maydho hore aynu usoo marnay oo waa masale culimmadu isla waafaqsan yihiin alakfaal lmasnuuna maylayaasha sunnaha ah bay ku jirtay si aynu kusoo maraynay xagga horena oo weliba xataa haddii qofkii aanu camal xidhnayn xaj iyo cumrana waa iska sunnoo weeye waxyaabaha beydkan ilaahay lagu ixtiraamayo ayay ka mid tahay biiduwahaasina waa kambalka maka wey tacdiimu makata almukarama waalkacbati almusharafa fahuma min shacaa'ir illaah wallahu tacaala yaquul dalika waman yucadim shacaa'ir allahi fainaha min taqwa alquluub waxaa laga faa'iidaysanaya xadiidkan ibnu cumar uu sheegay istiqbaalu alacmaali alhaamati fi sabax camallada muhiimka ah ee u baahan firfircoonaanta iyo mafsuud inuu qofkii noqdo subaxdii in loo dhaqaaqo fahwa waqtu nashaai wاlstijmaam waa wakti uu qofkii awood badan leeyuu fircoon nabiguna waxau ihi buurika liummatii fii bukuuriha riwaayanka qaarkoodna allahuma baarik liummatii fii bukuuriha ilaahay ummadayda u barakee ama ummadayda waxaa loo barakeeyey kalah day shaqo adduunye iyo shaqo diineed mid kastoo ay u dhaqaaqayaan kalahaada ayaa Ehm, ugu duceeyey nabigu calayhi salaatu wasalaam sidaasaanay tahay oo maalan saddexda saacadoode sagaalka subaxnimo ka horeeya waa saddexda uu qofku ugu awood badan yahay dhulkuna ugu degan yahay isagana tamartiisu ugu fiican lixda subaxnimo ilaa sagaalka saddexdaa saacadoodee dadkeennu aanay shaqo tegin ee kuwii xalay qayilanin ay seexdaan kuwa kalena ay ku noqdaan saddexdaas saacadood baaba ugu cajo badan saddexda dambe iyaga ka tayaro marka rulahaan la eego وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقبل الحجر الأسود dhagaxa madow uu dhunkan jiray cabdillaahi bnu cabaas wayasjudu calayhi waanu ku sujuudi jiray fooduu saari jiray rawaahu alxaakimu marfuuca wاlbayhaqiyu mawquufa wاlxadiidu ضaciif marka in dhagaxa la dhunkado waa saxiix laakiin ku sujuudidaasaan sugnayn dhagaxa salaam buu leeyahay dhunkashuu leeyahay qofku hadduu gaadho u dhunkanaya haddii kale uu salaamaya haddii kale uu ishaaraya marxaladahaasuu marinaya laakiin ku sujuudidan qaybta sheegaysaa daciif walaakin hada alasaru lam yahbut rafcu marka mashruuc noqon mayso ina sujuuda cala alxajari اlaswadi bidcatun qaala dalika malik waa si qofku u sahlanaado xaj iyo cumro mid kastaba ama dawaaf sunnaadaha gudanaya qofku e qofku marka uu dawaafayo marka uu bilaabayo markuu baxayo iyo dhagaxa inuu dhunkadaa waa sunna ilahay baa ina faray qofkana sidiisaba cibaadadan oo dhan waxa ay tahay tijaabin lagu eegayo bal inuu addoonnimada ogolyo muxuu ka faa'iidayaa ilaahay waxalla wuxuu ka faa'iidaya u kordhinaysa cibaadada addoomaho dhan ma jiro hadday wada cibaado noqdaanna waxba u kordhin mayso hadday iska wada daayaanna waxba ka dhimi mayso sida xadiidka saxiixa xadiid alqudsigu uu tilmaamayo laakiin buu qofkii ku xaqiijinaya markan la amree ilaahay uli sidaa yeel gurigaa gurigaa yara kooban ee mitirada kooban ee ku yaalla goob caalamka ka mid a ah. u qasab oo adduunkaaga isticmaal oo u luge oo gaadiid u fulo halkaa tag ficilada mucayanka ah sameeyo meelaha soo seexseexo soo warwareeg adkaartaana akhri muddada intaa la egna halkaa safarkaa u gal qofka amarkaa qaatay yidhi facala alra'si waalcaynu labayk yidhi addoonnimadii wuu xaqiijiyey kii kale yidhi anigu intaa ma karayo oo dakhli xoolo badanna way igaga baxayaan wakti badanina wuu igaga lumaya waanaan ku rafaadayaa gurigaygaan iska joogayaana dee bal saajanna ku hel wey hadaad addoonnimadii diiday ila ilaahay waad ku gacan saydheen marka waa imtixaan cibaadada imtixaanka markuu qofku ka soo baxana anficiisa isagaa helaya shahaadad iyo kaad qaaliya oo casuumadda ilaahay uu ku mutaysta ayaa la siinaya kolkaa ajriga iyo abaalmarin iyo sawaabka uu helayo waa waa kaarkii la siinaya imtixaanka markii uu ka gudbay si uu casuumadda aan kala go' a lahayne lagu waarayo jannada ah uu u helo man camila saalixan falinafsi waman asaaa facalayha calayha isagunbay ama ka go-antay ama wax kordhisanaya almuhim waxaan uga jeednaa sidaasay u fahmeen asxaabtu ridwaan ullaahi calayh cumar ibnu khaaab wuu dhunkaday dhagaxan markaasuu leeyahy dhagaxow waan ogayna dhagax laa tadur walaa tanfac waxna aanad anfacaynin waxna aanad dhibaynin dhibka iyo dheertaba ilaahaybaa leh kuma aaminsanin weeye sida dadka sanamyaasha iyo dhagaxaanta caabuda au aaminsan yihin anugu kuma aaminsanin laakiin amarka ilaahay uuna amray iyo rasuulkii oo aan ka arkay ayaan arrintan u fulinaya marka wuxuu ilaahay amro ayaa amran meeshuu tilmaamo ayaa tilmaaman cidda la aadeecayo ee laga tala qaadanayo ee la rajaynayo waa isaga subxaanahu watacaala weye laakiin sida dadka qaarkood ay aaminsan yihiin in wax laga goosanayo ama taabashadiisa un maqsuudku uu yahay ama isaga wax laga doonayo arrintu maya oo nimankii dee firqadii ambatee qaraamidada la odhan jiray ilaan islaamka firaq badan oo aada iyo aada u dhib badan baa soo mareen qarniyadii dhexe waa kuwii dhagaxaba qaatay ele dhagaxani kol haddii masaafadaa dheer loo soo soconayo wallaahi midkaa ag dhawaada ayuu ku wanaagsan yahay oo maxaaba jidka kolba laynoogu fadhiisanoo laynoogu didi maynu xamaalano waa kuwii fujistayba barigaasee ula kacen min haahunaa taati lfitan ilan bariga inta badan balaadu ka iman jirteen ilaa tasaarkii bari buu ka yimi dhowr iyo labaatan sanay kula maqnaayeen bariga meeshu bilaa dhagaxaydoo halkii uun lasii yara dhunka jiray ama ereyadii un lafii taaban jiray waxaa la yidhaha dhowr iyo toban awr mise labaatan awr sida kutubu taariikh ay tilmaamayso ayaa markii lasii siday dhintay ilaahay qudradiisa subxaana allah oo awr waliba markuu muddo sido ayuu tawafaa ila gantaalkii asxaabulfiilkaoo oo kalea ku dhacaye kolkaasi xabad kale dadax qaadanaya maaha mid kale ku xidhxidhaa isdowuu dhintaa intaasoo awr baa ku madhay markii la soo sidayna mid quraa keenay wuu madow yahay halkee laga keenay iyo maxaa madoobeeyey arrimahaas waa waxaan daliil cadday ku soo aroorin kutubu taarikh waad ku arkaysaa jannada laga keeno uu caddaa rifrifkii bani aadamka iyo isku xoqidoodii baa madoobay laakiin daliil sugan male waa qisa un iminka dadka eeshiyaanka ah intay maryahooda qaadaan ayay ku duugayaan kacbada dhagaxa hadday la gaadhaanna way ku duugayaan maradaasay qaadanayaan ay barakaysanayaan marka maqaasida shariica iyo naxurka cibaadada inuu qofku fahmo ayaa runtii wax badan ka fududaynaysa dhagaxa oo iminka qofku istidhaahdo dhunko inuu ilkabeelay dhalaysaaba markay us labaatan qof baa isa saaran oo sidan baashan koronkorod ama shin shinida sidaa isu saaran qaar baa laga yaaba jidaarkaas tobanka mitira inuu soo haysto geli dhan si uu dhagaxa u dhunkado dabeedna markaasaaba lagu baktiinaya qof ama kor baa loo finiinaya marka inuu ku ilka beelo ummadiina uu dhibo ayay keenaysaa ishaaradaas iskaga dhaafay وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أمرهم النبي صلى الله عليه وصفة حجك كترنا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم النبي قوحوا فرع an yarmuluu inay gucleeyaan alaaata ashwaad saddex wareeg wa yamshuu arbacan afarna ay socdaan maa bayna ruknayn labada rukni dhexdooda ay socdaan muttafaqu calayh ibnu cabaas sidaasuu sheegay asxaabta wuxuu faray nebigu iyo ummadaba dawaafka toddobadiisa wareeg in saddexda horena la gucleeyo afarta dambena la socdo sababtana waynu soo sheegay sababtii ha la sheega laakiin waa camal soconayo dee nebigu sanadaa tobnaadba calayhi salaatu wasalaam cid eegaysay oo dee daarunadwo soo fadhiday may jirini haddana wuu sameeyey ficilkan marka waa arrin muuqanaysa cibaado soconaysa inay tahay iyo sunne jaariya oo aanay ku egaynuun cumradii beriga hore ilan waktigan dambeba daaru islaam ba helo dadka muslimiinta hayay haddana sanadii tobnaad wuu sameeyey dawaafka labadan qaybood buu ka dhigay marka inta maa bayna ruknayni waxay macmuulu tahay an yarmaluu alaaata ashwaaq an yarmuluu alaaata ashwaaq wayamshuu arbacan maa bayna ruknayn saddex jeer bay guclaynayaan afarna way soconayaan waxay soconayaan maa bayna ruknayn bay soconayaan macnaha xataa saddexdan jeere la guclaynayo laftigeeda marka labada rukni dhexdooda la marayo iyagoo aayar baa la yska soconaya masalan haddaynu tusaale usoo qaadano kacbadu inay sida masaajidkan oo kale ayay afar gees leedahay maaha mudawar ma wareegsana masaajidkaa wareegsane iyadu sidan oo kale ay murabac u tahay masaajidkan dee way ka yar tahay laakiin sidaas oo kale ayay u taallaa marka labadaa koone ee hawd xiga waa ruknayn baa la yidhaha yamaaniyeyn weeye yamaaniyeyn oo kaasuu hawd bari ayuu dhagaxuna ku jiraa labadan xagga waqooyi xigana shaamiyeyn baa la idhaha oo dee kuwaasi xagga yamaneed bay xigaan ila yaman baa kacdada hawd ka soo xigtee labadanina xagga waqooyi iyo shaam ayay xigaan oo waqooyiya nimankan rasuulka sala allahu calayh wasalam iyo asxaabtiisa eegayey sanadkaa isaga ah ee xudaybiye cumrat alqadaa cumrada uu qallaynay sanadii toddobaad eeriyada ay fadhiyeen waa meeshii daarunadwe la odhan jiray oo masaajidka xaggaa kasii xigta waqooyi oo labadaa rukniyo shaamiyeynka ayay ku beeganta bakhaarada imika waqooyi ka soo jeeda oo kale eeriyadooda ayay ahayd meeshay soo fadhiyeen marka xaggan laga soo ordayo iyo marka agtooda la ordayo iyo marka halkaa laga sii ordayo intaa iyagii baa arkaya oo waa loo muuqanaya laakiin kolka halkaa laga soo wareegaya dhinaca hawd kacbadii baa ku gudbanoo ma arkayaan qofka halkaa maraya inuu lugaynayo iyo iyo inuu guclaynayo markaa wuxuu idhi intaa ay noo muuqdaanna waa suti gaashaan ee hala ordo intaa laakiin labadaa rugni ku eh, ku quman dhexdooda ee eh, iyagii aynu ka qarsoonnahay iska yar dhafisa oo ayarna iska lugeeyo marka macnaheedu waxa wey saddexdan jeere la guclaynayo labadaa rukni marka lagu toosan yahay waa la iska yar nafisi karaa wey mm-hmm. waa cibaado munaawaraadkaas u bilaabantay laakiin noqotay dee sunno jaariyo soconaya ah, cadowgaa dhuux sagaalaa lagu sukanaa bay odhan jireen soomaalida haddaad isdaciifiso dabadu kaasii laadaya cadow xallo wuxuu kuu kordhinaya male oo aan ahay inuu kugu oriyo waxaa qiqa jirta wey sidaasaa marka an yarmuluu alaaثata ashwaaطi wayamshuu maa bayna ruknayni wayamshuu arbacan marka yamshuu ayaa arbacan maa bayna ruknayni labadaba ku tanaasucay istixbaab alramli fi ashwaaq الhalaaثa min طawaafi اlquduum waana raggii un dumarkii maaha istixbaab اlmashi fi اlashwaaq اlarbacati اlbaaqiya أنه أمرهم أن يمشوا ما بين ركنين وهذا في عمرة القضاء ورأفة بحال الصحابة فقد جاء آخر الحديث قول ابن عباس ولم يمنعه أن يم ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليه أنا ويا دبرينية إن المشركين جلسوا مما يلي الحجر أقاسي فضيانا aanay arkayn alxikmatu fii idhaari aljaladi waalquwati amaama alacdaa min almushrikiin aladiina qaaluu xiinamaa qadiya nabiyu ilaa aakhirih waa inta aynu sheegnayno fiihi istixbaabu idhaari alquwati waaljaladi amaama acdaai diin lianna fii dalika ciza alislaami wa tahwiina acdaa'ih sidaasaa sunna mar walba dadka muslimiinta ahi iyaga ayaa wixii goldalooladaa isu sheegaya oo iskabi kara laakiin ummadaha shisheeye ee markaa aan u naxaynin waxba u muujisan maayaan dacfigooda liiskun baa laguu sii kordhinaya haddaad daciifiso iminka liiska xag waxaad kaga jirtaa halka saddexaad adduunyada saddexaadba markaa ta afraad baa lagu qoraya haddaad hoos usii kambaruursato ta shanaad ta lixaad waa sii durki un ilan waxaa laga xishooda un in la idhaa adduwal almutakhalifa markan la leeyahy waa dawladaha soo koraya iyo waa dadka saddexaad iyo caalam islaamiga ka mid yahay afkun baa lagu yar macaaneeye waa dadka nacasyaasha habsaamay baa lagu yar qarinaya saa doonta ufahno adugu haddaad is leedahay way ku naxariisanayaan markanay saddex kaa dhigeen sidaa kalea looga jeeda waaya وعن بن عباس رضي الله عنهما قال وxuu hi cabdاللaahi لم أرى rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam nebiga maan adag yastalimu min albeyt isaga oo salaamaya kacbada hayra aruknayn alyamaaniyeyn labadaa xagga yamaneed xigta un baan arkay isaga oo salaamaya marka taqbiil iyo tasliim baa kala jira eh salaanta way leeyihiin labadaa rukni ee dhinaca hawdxiga ee xagga yaman soo xiga midka bari uu ku jira dhagax labadaba salaan weyn leeyihin laakiin dhunkashuu dheer iyo ka dhagaxu ku jira dhagaxa laftiisa la dhunkanaya yastalim min albayt kayra ruknayn ilyamaaniyeyn labadaa ayaa maaragtay uu salaamayay rasuulku sala allahu calayhi wasalam waayo labadan kale xijru ismaaciil iyagoo a xagga kacbadu ka soo gaabantay weyi oo daylka yaro kacbada dhinac marsan waa dhismihii nebi ibraahim bay kasoo soo gaabiyeen quraysh marka labadaasi dhismihii nebi ibraahim baanay ka joogin labadan kalena dhismihii nebi ibraahim bay ka joogaan ah. salaamta rubama isaaq يشرع مسح اليماني والحجر الأسود هذا هو الذي وردت فيه النصوص الشرعية أنه لا لا يستلم إلا الركنان اليمانيان عبادتنا والتوقيت sidii lagaga arkay uun rasuulka sala allahu calayhi wasalam xikmadana allahu aclam laakiin waa laga yaabaa in kanna uu dee labadana asalkii kusii taagan wacan cumara radia allahu canh annahu qabala alxajara dhagaxuu dhunkaday wa qaala wuxu uhi innii aclamu anaka xajar waxaan ogay inaad dhagax laa yaduru laa tadur walaa tanfac waxna ma dhibaysid waxna ma anfacaysid walowlaa anii ra'aytu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam haddaanan arag nebiga oo yuqabiluka ku dhunkanaya maa qabaltu kuma dhunkadeen muttafaqun calayh rag buu ku urgoynaya qaar markaa ay la yar ku yar qaloocan lahay ayuu u saxaya waxaaba la idhaahdaa geedkiina isagaa jaray allahu aclam riwaayadaasi inay sugan tahay iyo in kale laqad radia allahu can almu'miniin id yubaayicuunaka taxta shajara ilaahay uka u ka raali noqday asxaabta waktigii ay kugula heshiinayeen geedka hoostiisa dabeedna berigii dambe u arkay qaar ku meermeeraysanaya geedkii markaasuu jaray baa laydha riwaayinka qaarkoodna waxay tilmaamayaan asxaabta laga soo warinayo in sanadkii hore markii sidaa geedka qur-aan ugu soo degay wax laga sheegay geedkii qurac ahaa asxaabta hoostiisa nebigu heshiiska kula galay sanadii dambey raadiyeen oo idhahdeen bal geedkan cajabta badane qur-aankuba uu sheegay aan daydayno aadaanu garan weynay bay idhahdeen sanadkii hore sanadii lixaad soomu hayn amratul qadaana sanadii toddobaad be waanu daydeeno oo ilaahay baaba naga qariyeyba riwaayadaasaa u eg inay saxeex marka raggu iimaanku qanjaha joogay buu ahaa cumar radia allaahu canhu marka almulham waxa uu saxayaa had iyo jeer dadka ayuu aada u saxayaa saasaanay tahay in allaha huwa daru naafic dhib iyo dheefba inuu ilaahay leeyahy addoonku inuu dareemo wey haddii aan qofkan ilaahay u qadarin dhibka iyo dheefta cid makhluuqa ka midoo wax yeeli karta ama wax ku tari kartaaba ma jirtaba ila waa kii xadiisulqudsigu taa kuu cadaynaya aad arbiciinka ku arkaysabe ummaddan caalamku hadday isugu kaa wada yimaadaanay yidhahdaan qofkan digta ha laga jaro suuroobi mayso hadday idhaahdaan ha la badbaadiyo suuroobi mayso mid walba siduu ilaahay u doonay ayuunbay ku soconay taasay ku soconay marka waa waa wasatiya fi lmanhaji waalcaqiida dhexdhexaadnimadii weeye taa waxa markaa meesha ka baxaysa qof haddii uu tan aamini waayo wuxuu ka baqayaa xayawaanka wuxuu ka baqayaa dadka wuxuu ka baqayaa dhagaxaanta wuxuu ka baqayaa waktiga habeenkiiyo maalintuu ka baqayaa dabeedna qofkii hirar mawjad ah oo wada cabsiyaas oo abbaaraya oo kayr kayr buu qofkii qaadaya iyo shukuuq taa cumar ka degaya radia allahu canhu waa tan soomaalidu wixii walba ay sharaysanayaan waxba dhacaya kaasuu leeya kee halkaasaana laga raacay hebel baana soo eegay wuuna wanjaaf haddaan sidaa yeeli lahaa waxaa waan galan waxaa soo midhan oo sharaysiya ayaa la diidaya qofkii waa inuu an yatawakala cala allahi xaqa tawakul marka sunayaashii bay ka mid tahay dhunkashada dhagaxa xikmadiina iyadoo lagu sheegay wa can abi dufays waxaa laga wariyey radia allaahu canh qaala wuxuu uhi ra'aytu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam nebiga waxaan arkay yaduufu bilbeyt isaga oo dawaafaya kacbada ilaahay sidii qur-aankuba uu faray uma liyaqduu tafatahum waliyuufuu nuduurahum waliyatawafuu bilbeyti alcatiiq isagoo amarkaa fulinayo dawaafaya waayo dawaafkuna sidiisaba dawaafu lcumra dawaafu lxaj waa noqdaa waxaa kalu noqon karaa dawaaf sunnaah oo haddii masalan qofku uu iska joogu janis ayuu iskaga cibaadaysanaya baytullahi alxaraamka inuu salaad badiyo sidaa qur-aankuba uu dhiiri gelinaya kuwii rukuucaya kuwii sujuudaya kuwii dawaafaya kuwii ictikaafay intaasay aayadku israacinaya marka inuu dawaaf sunnaha iska badsado markuu janis u helaba u dawaafo wuxuuna ajrigaa ugu badanayo dee mar mid walba waxaa looga qorayaa dawaaf gaar aho mustaqila ajrigiisa laakiin shardiga waxa weeye dadkii waajibka dawaafayay camalka ku jiray inaanu qofku cidhiiryin oo dadka muhiimaddii awlawiyadda waxaa la siinayaa camalka waajibka ah dadka wada marka see la doonayo inuu qof ka faaidaysan karaaba markay goobtu cidlo tahay ama jaanis tahay leedahay ama aan ummadda cidhiiryayn qof hadduu dawaafayo dawaafkaasu mahana eriya dambe ha ka dawaafo aba ku dheeraatay isaga yatuufu bilbayt baan arkay wayastalimu rukn ruknigana waxa uu ku salaamayey bimixjanin macahu hangool uu watay hangool uu watay wa yuqabilu lmixjana dhaga bahalkaana wuu dhunkanaya hangoolka rawaahu muslim sidaasaa riwaayadani ay sheegtay riwaayadani waxay sheegaysaa nebigu calayhi salaatu wasalaam markii uu gaari waayey dhagaxaa ummadda si aan u ciliyin hangoolkaasuu ku ishaaraya caaradiisana wuu dhunkanaya qofku markaa inuu isagoo wax fuushan dawaafi karaa laga faaidaysanayaa waxaa laga faaidaysanayaa in shaygaa lagu ishaare gacan ha ahaado ul ha ahaado canahiisa la dhunkan karo shardina aanay ahayn taabashada la taabanayo imaamu nawowi masale kale u kala baxay oo waxa uu leeyahy waxaba la odhan karaa xoolaha la cunayo macnaha xoolaha nicmooleyda digadooda iyo kaadidooda inay daahirtaa laga faaidaysan karaa xadiidkan sida ay culimada barhkoodba ku tegeen waayo ereyadaa gaadiidka lagu dawaafayo dee madiga iyo kaadi la-aanaysa ila middaa ah xoolihii halkaa lagu haynayaa wax la iska maydhmaydhoo la iska nadiifiyeyna lama sheegin marka tan kasii hadlayaa waxa weeyaan ee uu leeyahay qaraar hay-ati kibaari lculamaa bishaani awaaf xukmi awaafi calaa juzin min saqfi lmasca sacyiga ereyada sacyiga dawaafka laguma samayn karo weeye tuu ka hadlaya dawaafku eriya gaara buu leeyahay kacdada hareeraheeda ah oo u cayiman safa iyo marwina dhinaca bari ama aan idhaahno dee waqooyi bari bay kaga beegan yihiin oo iyagoo masaajidka barbar ah markaa dawaafkaaga halkaa la tegi maysa eriyadaa lagu sacye kaagamana ansaxayo waxaad la tegaysa xagga kacbada hare dhinaceeda ayaad la tegaysa acmaashii xajka ayaa runtii halkaa aada arkaysaa inay sii socoto wax yar haddaynu ka tilmaano aynu isku soo xidhno qofku miiqaadkiisuu ka soo xidhanaya miiqaadkiisa ayuu ka soo xidhanaya tusaale ahaan teenan oo kale haddaynu kasoo qaadnay ama innaga aada inoo sii khusaynaysa qofku hadduu diyaarad ku jira iyo hadduu markab ku jira iyo hadduu jid marayaba miiqaadka intaanu gaarin buu xidhanaya waa mid wuxuu bilaabayaa talbiyadii iyo adkaartii iyo ducadii marka uu tago xaramka dabcan alaabtiisuu meel dhiganayaa oo iminka alaab lagu haynayo meesha ku haysan karaysaa ma jirte sidii berigii loo galay qofku isagoo dee aan wax alaaba sidan ayaa la doonaya inuu galo albeerkadiisi iyo gurigiisi iyo wixii soo dhiganaya kadibna marka u horeysuu yimaadu kusoo dhaadhaco kacbada waxa uu ku bilaabaya dawaafka isaga oo eeganaya halka ugu dhow ee uu ka geli karayo ku beegan mabda dawaaf ama dhagaxa dawaafku waa inuu midigta u wareegaa qofka midigta waa inuu uwareegaa kolkuu bilaabo oo aanu bidixda u wareegin dabcan dadkaaba ku xukumayo oo xagga dadku wareegayumaad raacinaysa muddada uu dawaafka ku jiro wax dikrigahoo gaarahoo kusoo arooray ma jiro qur-aan buu akriyi karaa ducooyin buu akriyi karaa ilaahay buu aada u baryaya ilawa qof salaad ku jiroo kale dadka wixii riixriixa waxba isagu riixriixi maayo suxulka ku dhufan maayo inaga celiya odhan maayo sidii soomaaligii yii sanadka dambe inu xajiyo ragga inaga dhiciya <laughs> meeshu meel lagu dagaalamaya maaha dadkana wax dagaal u yimi ma jireen foob iyaa dadka macnaa waxaa lagu abuuraa did bay dadku qabaanoo markaasaa dabeedna laodhanay meesha waa lagu dhimanayaa saxmadaaba markuu arko qof ayuu dikrigii ilaawaya aan fariiraya kolkaasuu dabeedna waxay kaga ururaysaa si aad uga baxdaaun taa ma ahee saxnadi ha jirto laakiin wax la xabayo iyo wax la dilayo iyo wax ku dhibanayo midna ma jiray qofku si caadiya inuu isu bambaaniyo dadkana ayar nabadgelyo iska maraway markuu dhaqmeeyo si usluubabuu u baxayaa wuxuu tukanayaa labadii ragcadood ma haleelayo inuu kusoo noqdo salaantii dhagaxa laakiin halka ugu sokaysa ee samsamka uu ka helo ayuu ka cabayaa biyihii samsamka toos buu ugu baxayaa safo halkaa ka muuqata sacigii buu samaynayaa safo iyo marwa toddoba jeer oo sii socodka iyo soo socodka la kala tirinayo wuxuu ka bilaabayaa safa marwuu ku dhammaynaya adkaarta la akriyayo hore aynuu marnay markuu marwe ku dhameeyo ra-iislayaashiiba agtiisa ah oo u baxayaa xalaaqiintii wuu ka xiiranayaa ama wuu gaabsanaya cumrada in la gaabiyaa wanaagsan marka xajkana in la xiiro ayaa maaragtay xalqi la sameeyey ayaa wanaagsan kolkuu intaa sameeyo haddii uu cumro gudanayo cumradiisii way dhammaatay wuu xalaaloobay xidhashadii dawaafkii sacyigii xiirashadii afartaasi cumradii ku dhammaatay dharkiisii caadiga ahaabuu halkaa ku gashanaya waa laga yaabaa haddii aan saxmadu iska dhexdhexaad dawaafkana inuu saacad ku jiro sacyigana saacad marka waa madax bannaanya ilaa maalinka sideedaad inta ka horeysa qofku wuxuu isku dayayaa inuu dee cibaada u yimide cibaadadiisa ka faa'iidaysto qur-aan uu akriyo iyo xaramka salaadihiisii boqolka kun ahaayo uu badsado cilmigii faa'iidaysto halkaa sida soomaalida samayn maayo markaasu jiddo qabanaya soomaaligu jiddo halkee la idhaadaabuu odhanaya horta xagga gaadhigaa u baxaysaankeeda igeeya inay xaj kale tahay bay dadku u qaateen markaa uu alaabta dhigta ayuu fay ku siinaya sideed cisho ama toban cisho xajka ka hadhay halkaasoo murankii hargeysa iyo qabyaaladeedi iyo fadhi kudirirkeediio kale leh ayuu tegaya dabeetana intiiba markaasuu soo afuufaya cibaado ahayd uu soo xasiliyo de beeshii ka warran bay odhanaya iyo meeshiiyo siyaasaddii halkay maraysa halkee la isla marayo markaasuu isna kasii daynaya markuu inta hore yidhaahdo me wadayeelkaadiiyo xaaji baana muddo wuxuu isyarhayaba <laughs> hadday doonaan jaadna way siinayaan oo jaadkiina ymantaa laga gelaya oo isagoo soddon dollar mijintu ay tahay ayuunbaa la qayilaa marka taasina waa digniin kale runtii digniin kale weeye dadku ehelka meesha jooga way soo booqanaya laakiin maalin iyo labaa ku filan inaad shubayna kasoo samaysan karto eh, dadkana soo salaami karto maqsuudkaagii weynaa cibaadu ahaa inaad kusoo noqoto baytullahi alxaraamka wey oo gurigaaga aada deganaato dadkana aanad culays ku noqon ha odhanin qaxwahaaga iska hayso walaa xabaaba kuu marxaye xaafadii ina hebel iskala gal reer oo islaantii odaygiiyo ciyaalkaa ku celin guriga gurigaa lagu kireeyey guryaaba la kireeya kaagaa deganow watazawaduu faina khayra azaadi taqwa buu qur-aanku leeyahay tahay waxa u fiican wixii su-aal lagaga dhowrsado iyo baahi marka inaad halkaagaa deganaato cibaadadaana u banbaxdo cilmigana ka faaidaysato sidii wax kugu saxmi lahaayeen waa fursadii cumriga inaad ka faa'idaysato muddadaa tobanka cishaa dabeetana adigoo diga jabiyey oo si fiican u qaybay amaakintii iyo goobihii lagu xaji lahaa oo dee kala bartay ayuu xajka soo gelayaa maalinka sideedaad ba xajka loo baxayaa halkaasaa sidii xalayta aynu arkaynay la ehm, joogaya habeenka maalinta sideedaad iyo habeenka sagaalaad maalinka sagaalaad gelinkiisa dambena carafaa wuquufkii lagu samaynayaa duca fara badan oo runtii iyada laftigeeda la doonayo qofku inuu khushuuc badan sameeyo ehelkiisa iyo ummadiisa iyo wadankiisa iyo adduunkiisa iyo aakhiradiisaba wixii u daran u ducada badsado galabtii baa laga soo caraabaya qofka runtii awood haya ama dadka awood heli karaya ee isuruursaday inay lugeeyaan way iska wanaagsan tahay musdelifa habeenkaa loo hoyanaya acmaasha maalinkaa ciidda u taalla waa acmaashii u badnayd saynu soo arkaynin marka laga soo kalahaa musdelifa waxaa lagu loo soo socda xaggii maka saddexa buuroodka xagga maka u xigtaa toddoba dhagax lagu dhufanaya dabcan xoolihii la qalayay cid buu qofkii usii wakiishay oo u qalaysa oo wakiilka ah wuxuu usii soconayaa hadduu awoodo xaggii kacbada ayuu usii dhaadhacaya barqadaba wuxuu soo sameynaya dawaafkii iyo sacyigii wuxuu usoo noqonayaa markaa kusoo caraabaya mina ayuu usoo caraabaya ilan hooyaatinkii habeenka koob iyo tobnaad baa kamid ahaa waajibaadki haddii kale dhiig baa ku waajibayo maka uu isaga hoydo habeenka koob iyo tobnaad iyo habeenka labiyo tobnaad waxaa waajiba inuu uhoydo mina maalinka koob iyo tobnaad iyo maalinka labiyo tobnaadna saddexda buurood ayuu tuurayaa qof buur walba isagoo ku dhufanaya toddoba dhagax hadduu keligii tuurayo isagaa dee tuuraya haddii markaa qof kale uu ka tuurayana kiisu horraysiinaya ka qofka kalena wuu ku xigsiinaya usluubka kolley loo tuurayo iyo adaabta loo gelayo iyo meesha ugu munaasibsana uu ka gelayana kolley qofku dee cidda hagaysa ayay ku xidhan tahay iyo waktiga laftiisaba waxaa laga yaabaa in saacadda lagu dhinto saacad kadibna ay cidlo noqoto wax dhaca weeye maalinka labiyo tobnaad ee dadku tacajulayo wada degdegayo saacadaha qaarkoodba haddaad ku beeganto mawjada ku jiraya waa wakti dadkao dham isku dhaco saacadaha in yar ka hor ama in yar kadibna waxaa laga yaabaa inay meeshaasi faadi tahay oo ay jaaris leedahay marka taasina ku xisaabtankeeday leedo qofku cid khibradle inuu kaashado weeye marka maalinkaa labiyo tobnaad uu dhammaado qofku ikhtiyaar buu leeyahay sida aayaddu ay tilmaamayso inuu habeenka saddexiyo tobnaad mina uhoydu kusoo noqdo iyo inuu iska ambabaxo oo maka iyo xaggaa ah u kaco waxa u hadhay keliya qofkii eh, mar hadduu hoyaanka kimina iyo jamaraadka tuulidoodii aynu arki doonno uu sameeyey neefkiina gowracay waxa u hadhay xaja dawaaf alwadaac ayaa u hadhay inta uu ka gaaray ambabaxa ama waktigii diyaaradda uu soo dhawaanayana waa sidii waktigu xajka sugay oo kale waa inu jaaniskaa ka faa'idaystaa maridda madiine la maro iyadu kama mid ahaa waajibaadka xajka iyo arkaantiisa toona laakinahaa mazaaraat diiniya waa meelo diiniyahoo lasoo booqdo ee qofku hadduu bartaa kasoo noqdo xajkiisii waxba uma dhigin soomaalidu waxay idhaahdaan oo nebigiiba maad soo arag miyaa intaad xajtay xajkaama ansixin islaanta halkaa ka baroorinaysa intoo la yidhi buukinkii baa cidhiiri kugu noqdo madiine mari kari maysa xaajiyadaas malayn maysa markaa haddii qofka ay u saamaxdo markaasuu madiine tegayaa oo uu dhowr cisho soo joogayaa masaajidka rasuulka sala allahu calayh wasalam ayuu safarka ula qastayaa qabriga nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo asxaabtiisa iyana waa soo booqanayaa ilaa dhowr meelooda markaa amaakintii dhacdooyinka taariikhiga ay ka dhaceen ayaa qofkuu soo marmaraya soo eegaya intaa kadibna see wuu soo dhoofaya nidaamka noocaasa buu usoconaya camalka xajku kolleybana qofku aqoonteedana inuu yeesho casirada sii dhegaysto oo kutub akriyo oo intuba waa daruuri inuu qof khibrad le la socdaana waa daruuri haddii kale waxa laga yaabaa laba khaladu galaa inay laba neef ugu waajibaan oo kii fidyad ahaa iyo kan boqol boqol midho neefkuna sidan labaatan dollar iyo sodon iyo waxaa maaha waa boqol dollar neefka ariga intaasaynu raacin lahayn waxa aynu sii xusi lahayn oo kale qofkii ilaahay wax siiye ama wax uu qaybsamo heli karaya reerkiisa wuxuu ugu taga iyo wuxuu ku xajo inuu fursadda ka faaidaysto ila arkaantii xajka waxaan le arkaanu islaamki inaad dhammaystirato marka islaamkii o dhan inaad dhamaystirataa nicmooyinka waaweyn bay ka midtay diintii ilaahay buu qofku oogay kol hadduu arkaantii dhamaystiray saa darteed barnaamijkiisa ha ku darsado wakti mubakiraho hore ha ku talagalo oo wixiisa meel ha ku tiiriyo ayuu soo toosinuun ama soo kicinuun waktiga duulimaadyada u dambeeya ay soconayaan wakti hore ha ku talagalo wixiisa intaasaynu xusi lahayn waxa aynu sii raacin lahay sheekhu wuxuu idin ogeysiiyey sagaa tobanka ee malaha habeenka sagaalaadba wuxuu ku beegan yahay habeen salaase ah markaa kuwa kale mooyaane keenan habeenkaa sagaalaad ee shawaal ayaynu ka dhigan doonaa wixii aan dhimanin kii dhintana allaha u naxariisto ha ku talagelin inaad casharkii usoo noqonayso halkan soo fadhiisanayse inaad rawixi karto oo aakhira xaggeeda aada u caraabi karta liiska kusii darso marka intay isugu soo noqoto insha allahu habeenka sagaalaad oo habeen salaasa a ah ku beegan bay inoo ahaan doontaa intaas jazakum allahu khayra wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu